رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa usallii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wa calaa aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin weli riyaadu saalixiin ayaan ku jirnaa iyo qaybihii axaadiistii macmacaanayd iyo kuwii la firdiyey wa can ummi almu'miniin safiyata binti xuyey radia allahu canha qaalad waxay tiri kaana anabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam muctakifan mid ictikaafsan waa ictikaafayey bay tiri fa aataytuhu waan u imid azuuruhu anigoo booqanaya leylan habeennimo masaajidkan ku soo booqdoon ugu imid faxadadtuhu waan la sheekaystay bay tiri uma qumtu kadibna waan soo kacay lianqaliba saan u soo gaboomo lianqaliba waxay ula jeedaa saan u soo noqdo ayaan u soo baxay oo aan soo aaday gurigayga saan u soo aado fa qaama waa istaagay macigayga ayuu rasuulku ila soo istaagay liyaqlibanii suu ii soo gadoomiyo macnaa suu iisoo sogootiyo ayay markaa ula jeedaa waxay soo istaageen marka albaabkii masaajidka fa mara rajulaani laba nin baa soo martay oo min alansaari reer ansaareed ah radia allaahu canhuma ilaahay ha ka raadi noqda waa reer madiina falammaa ra'ayaa markay arkeen annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam oo qof haweenay ah ama dumara la taaganna asraca way dheereeyeen socodkay dedejiyeen fa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi calaa rislikumaa aayara calaa rislikuma ay amshiya calaa hay'atikumaa wax la naco ma jiraan ha yar u socda innahaa safiyatu binti xuyay qofkan aan la taaganay waa xaaskaydii safiya binti xuyay waaye faqaalaa waxay dhaheen subxaana allah ilaahay baa nasahan yaa rasuul allah waan ognahay ayay leeyihiin oo macnaha waxay ula jeedaan kaa shakin mayno faqaala wuxuu yidhi ina ashayطaana yajri min ibni aadama majra dami ibni aadamka shaydaanku wuxuu ka maraa booska uu dhiigu ka maro shaydaanku meesha uu dhiigu naga maro yuu bani aadamku ka maraa wa innii anigu khashiitu waan cabsaday an yaqdifa inuu ku tuuro fii quluubikuma quluubtiina sharan ow qaala shay-an muttafaqun calayh xumaan iyo shar inuu ku tuuro ama shay wa can abilfadl cabaas bin cabdiilmuطalib radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisa sala allahu calayhi wasalam yowma xunaynin maalintii dagaalkii xunayn falasamtu waan laasimnay ana wa abu sufyaan bin alxaarif bin cabdiilmuطalib rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ayaan ku nagaanay oo aan laasimnay ma cararin falam nufaariquhu maanaan faaruuqin ilaa maalintaa inta la soo cararay yay dadku inta badnaanta cajibisay ay dheen maanta madana laga adkaanay waan badannahay kadibna way soo kala carareen annagu ma cararin waa rasuuluullaahi rasuulka allana calaa baqlatin baqal korkeed buu saarnaa lahu asaga uu lahaa baydaa oo cad falama altaqa almuslimuuna waalmushrikuun markay muslimiintii mushrikiintii kulmeen walla lmuslimuuna muslimiintii way jeesteen mudbiriin ayagoo dib jeediyey fadafiqa rasuulu ullaahi rasuulka alla wuxuu guda galay sala allahu calayh wasalam yarkudu inuu ku hinqanayo baqlatahu ee baqashiisii qibala alkufaari dhanka kaafiriinta ah yarkad macnaha yadribuhaa xafan laha cala alisraac asagoo kula degdegahaya baqashiisii dhanka gaalada wa ana aniguna aakhidu aan hayo bilijaani baklati rasuuliillaahi rasuulka ilaahay baqasha uu saaran yahay lijaankeeda iyo xarigeedaan akufuhaa waan celinaya rasuulku wuu degdegayaa sal alla calah wasalam anigana gadaal baan usoo dhufanayaa iraadata doonid aan doonayo allaa tusrica inaysan la dheeraynin oo aynan la degdegin sidaysan mushrikiinta dib u gaarsiinin waa abuu sufyaan abuu sufyaanna aakhidun wuxuu hayaa birikaabi rasuuliillaahi rasuulka rikaabkiisii koorihii sala allahu calah wasalam faqaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi ay cabbaas cabbaasow naadi u naadi oo u dhawaaq asxaaba samurati asxaabu samura asxaabu samura yaa loola jeedaa waa kuwii rasuulka la mubaayacooday baycata ridwaan baycata ridwaan geedkii sulxudayiya oo ilaahay dadkuu ka raali noqday laqad radia allaha can almu'miniin id yubaayicuunaka taxta shajara ilahay uu ku tilmaamay subxaana watacaala kuwa iigu yeer qaala alcabbaas wuxuu yidhi wa kaana rajulan nin buu ahaa sayitan cod dheer leh nin buu ahaa sayid ahoo codkiisa uu aad u dheer yahay codkiisa meel dheer ilaa siddeed mayl ayaa markaa laga maqli jiray baa la yidhi faqultu waxaan idhi biaclaa sawtii codkayga kii u dheeraa ayna asxaabu samurati hawa asxaabu samura fawallaahi waan ku dhaartay lakaanna cadfatahum waxaad moodaa degdegoodii iyo cadfigoodii xiina samicuu markay maqleen sawtii codkayga cadfatu lbaqari lo'dasay ugu soo degdegtay ugu soo turto calaa awlaadiha ilmaheeda ilmaheeda markay dhawaaqaan locdu waxay si wax waalan oo kale iyo markaa u soo cararaysaa faqaaluu waxay dhaheen yaa labbayka yaa labbayk faqatataluu way dagaalameen hum waalkufaar ayagii gaaladii waddacwatu fi lansaar yaqooloona yaa macshara alansaar haddana wicitaankii iyo dacwadii reer ansaar wuxuu yidhi yaa macshar alansaar yaa macshar alansaar qoloqola loo wacay uma qusirat iddacwatu oo yeeritaanku wuxuu kusoo soo uuna ku soo gaabtay calaa bani xaarif eh, bini alkhasraj nimankaa reer khasraj fanadara rasuulu ullaahi rasuulkii alle ayaa fiiriyey wahwa asagoo asagoo calaa baqlatihi baqashiisii saaran kalmutataawili calayha sii qof isku dheeraynayoo kale ilaa qitaalin dagaalkoodiibuu fiiriyey asagoo baqashiisii saaran buu madaxa kor u qaadoo dagaalkoodiibuu buu fiiriyey faqaala wuxuu yidhi haada kani xiina wakhtigii waaye xamiya alwatiisu tinaarku uu kululaado waa marka faraha laysla guto oo laysdhex galo oo marka laysbaabi'inayo uma akhada rasuuluullahi rasuulka alla wuxuu soo qaatay sala allahu calayh wasalam xasayaatin qurux farammaa wuxuu u soo ganay uuna u soo firdhiyey u soo tuuray bihinna xasayaadkii wujuuha alkufaari kaafiriinta wejiyaalkooda uma qaala wuxuu yidhi anhazimuu jaba warabbi muxammadin ama way jabeen nebi muxamed rabbigii qalqaan ku dhaartay fadahabtu waan tegay andur anigoo fiirinaya fa ida alqitaalu dagaalkii waaba asagoo calaa hay'atihi qaabkiisii ah calaa hay'atihi wuxuu ula jeedaa waa hay-adiisii sidii aan arkayoo weli waa kulul yahay fii maa araa sidii aan arkay calaa hay'atii fii maa araa fa wallaahi baan ku dhaartay maa huwa ma ahaanin ilaa an ramaahu inuu ku tuuray rasuulka bixasayaatihi qururuxiisa maahane famaa ziltu ma ka zuulin araa inaan arkaya xaddahum awooddoodii kaliilan inay kala go'go'day wa amrahum arrintoodiina inay noqotay mudbiran darajeedin io kala carritaan waa kufaartiiye rawaa muslim baa xadiidkaa weliye alwatiis atanuur wejika muufaha wa macnaha ishtadat alxarb dagaalkiibaa xoogaystaa laga wadaa wa qowluhu xaddahum huwa bilxaa'i lmugmala waa xa la dhibco tiray ay ba'suhum awooddoodii baaskoodaa loola jeedaa wa can abi hurayra radia allahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi ayuha annaasu dadow ina allaha ilaahay tayibun waa alla tayib ah laa yaqbalu mana aqbala ilaa tayiban tayib maahane ilaahay waa tiib waxaan tiib ahayna ma aqbala waina allaha ilaahay amara almu'miniina mu'miniinta wuxuu amray bimaa amara bihi almursaliin wixii mursaliinta la amray nebiga waxaa la amray iyo mu'minka waxaa la amray waa isku mid faqaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi markuu rususha wax amraayey yaa ayuha arusulu rusushaanay kuluu cuna min aayibaati shayga qiibkee fiican xaggii wax ka cuna wacmaluu saalixan camal fiicanna qabta wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyeyow kuluu idinkana quuta oo cuna min tayibaati maa rasaqnaakum waxaan idinku arsuqnay kiisa tiibkee xalaasha ah uma kadib dakara wuxuu xusay nebiga arrajula nin yutiilu safara safarkiisu dheeraaday ashcafa basaasay oo timihiisa aan nadaafad lahayn aqbala booroobayoo jasadkiisoo dhan dhas iyo boor iyo habaas leh yamuddu yadayhi gacmihiisana u taagaya ila asamaa'i cirka dhahayana yaa rabbi yaa rabbi rabbiyow ii gargaar rabbiyow wax ii qabo wa matcamuhu xaraam cuntadiisu waa xaraam wamashrabuhu xaraam sharaabkiisu waa xaaraam wamalbasuhu xaraam dharkiisa waa xaaraam haddaa nin jidka uu intuu u fadhiistay uu ka bililqaystuu ka dhacay xaraam waay dharka uu labisan yahay waqudiya bilxaraami xaaraam buuna ku soo barbaaray asalkiisa ama qadiya wuxuu ku soo qabeeyey xaaraam markaa waxaa calooshiisa ku jira waa xaaraam fa annaa sideebaa yustajaabu lidalika looga ajiibaa kaa ducada yaab waaye rawaahu muslim qof ducadiisa la soo celin kara ma aha ninkan waxaa la sheegay safarka uu ku socday waa safar daaca ah ama xaj buu u socday ama jihaad buu u socday ama camal fiican buu u socday laakiin waxa wax loo la yahay waa xaaraan cunnimo saasaa marka haysata wa canhu qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi sal alla calayh wasalam alaaatun saddex qofood laa yukallimuhum allahu ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa yusakiihim ma tahiraayo walaa yanduru ilayhim ma fiirinaayo xaggooda walahum cadaabun cadaabna way leeyihiin aliimun ee xanuun badan ka koowaad shayqun waa oday zaanin haddana zaaniaho macaasi badan ka labaad waa melikun waa madaxweyne ama hogaamiye kadaabun ee beenlow ah ka saddexaadna waa caa'im waa faqiir mustakbirun oo isla weyn haddana waa faqiir wax ma haysto haddana kibir sankuu ka hadla rawaahu muslim alcaa'il alfaqiir baa loola jeedaa wa canhu qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi sayxaanu wajayxaanu jayxaanu waalfuraatu waanniil kullu min anhaari aljanna intaa webiyadaadoo dhan webiyaasha jannada webiyaal janno waaye buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam siixaan waa webi hindiya ku yaalaa la yidhi jayxaan asagana waa webi qaraasaan ku yaala furaad waa taqaanaan waa nahriga kala fasliyaa shaam iyo jasiiradda ayaa asagana furaad la yidhaahdaa niilna waa webiga masaroo waa midka aad taqaanaan inta waa anhaar iyo webiyaalo jannada xaggooda ka yimaada dhammaantood waa min anhaari aljanna rawaahu muslim wa canhu qaala wuxuu yidhi akhada rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu qabtay sala allahu calayh wasalam akhada rasuulullahi sal allah calayh wasalam rasuulku wuxuu qabtay sala allahu calayh wasalam wuxuu qabtay wa canhu qaala akhada rasuulu ullahi rasuulka sal allah calayh wasalam biyadii gacantayda buu qabtay fa qaala wuxuu yidhi khalaqa allaahu ilaahay wuu abuuray aturbata ciida yowma asabti maalinta sabtigaa la abuuray caaw dadkii dhahayn wax kastoo dhib ah sabtigaa la abuuray sabti laysma guursado cunug dugsi lama geeyo naag lama boobo wax mala waxeeyo kad mala yeelo wax lama guuro sabti waxaa la abuuray turbada wa khalaqa fiiha aljibaala buurahana wuxuu ku dhex abuuray ilaahay wakhalaqa wuu abuuray ilaahay subxaana wa tacaala fiiha arlada dhexdeedii ciiddii aljibaala buuraha yowma alaxad maalin axadeed wa khalaqa ashajara geedihiina ilaahay wuu abuuray yowma alinayn maalin isniin ah wa khalaqa almakruuha waxyaabaha makruuhaadka ahna yowma alhulafaa'i maalin talaadaa la abuuray wa khalaqa annuura nuurkana yowma alarbicaa maalin arbaca ah wabaha wuu firdhiyey ilaahay fiiha arladii korkeeda addawaabba waxa tukubaya yowma alkhamiisi maalin khamiis ah ayaa lagu khalqay wa khalaqa aadama aadamna sala allahu calayhi wasalam bacda alcasr casir kadib oo min yowmi aljumuca jumcada maalinteeda ah ayuu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala oo fii aakhiri alkhalqi oo fii aakhiri asaaca markaa ah oo min annahaari waa fii ma inta u dhaxaysa bayna alcasri ila alleyl casirka ilaa qoraxdu ay ka dhacdo rawa muslim baa xadiidkaa weri wa can abi sulaymaan khaalid ibni waliid qaala wuxuu yidhi laqad inqatacad waxaa ku go'day fii yaddii gacanteeda yowma mu'ta maalintii dagaalkii mu'ta dagaalka mu'ta waa dagaal mowdic ahoo shaam u dhow qhaswa mu'ta sannadii sideed ee hijradii markaa dhacday fatxu markaa ka dambaysay xaaladda noocaas ah ayaa waxay gacantaydii ku go'go'day buu leeyahy ku jijabtay tiscatu asyaafin sagaal seefood famaa baqiya kuma harin fii yadii gacantayda ilaa safiixatu yamaaniyatu safiixatu yamaaniya wuxuu ula jeedaa waa seef yamaani ahoo yeman markaa loo nisbeeyey taasoo gacanteeda ku hartay rawahu albukhaariyu wacan camr bni caas annahu samica rasuulkuu maqlay yaquul asoo dhahaaya idaa xakama hadduu wax xukmiyo alxaakimu qofka xaakimka ah fashatahada uu dadaalo macnaa nas buu waayey wuu dadaalay uma kadib asaaba uu asiiba sidii la rabay falahu ajraani laba ajir buu leeyahay wain xakama hadduu wax xukmiyo wajtahada uu dadaalo oo fa akhطa'a uu gafana falahu ajrun ajr buu leeyahay muttafaqun calayhi laakiin waa qofkee waa caalim cilmigii yaqaana waa xaakim xukunkii yaqaana waa waracii xalaal miradnimo wuu ijtihaaday wuu dadaalay sidii la rabay si aan ahayn buu jawaab u bixiyo wuu qalday ajir buu leeyahay laakiin hadduu asiibo laba ajir buu leeyahay labada ajir waa asiibitaankii dadaalka halka ajirna waa mataqaanaa markuu khaldo waa ijtihaadka dadaalkiisa laakiin adoon diin aqoonin waxba aadan ka su-aal baan ka jawaabaabaa tiri haddaad qalado iyo haddaad asiibtaba dembiilaa tahay adoo xukun aqoonin waxbaan xukminayaa baa tiri haddaad asiibto asiibtiyo haddaad qaladaba dembiilaa tahay wax ajira ma lihid in wax laguu raaca maahane sababta maxay tahay adoon wax aqoon yaa ku dhaha waa xukmi adoon cilmi aqoon-yaan ku dhaa wax ka jawaab haddaad asiibtay haddaada asiin waa isku midba laakiin qofkan laga hadlaayo waa xaakim waa qof diin yaqaana waa qof diin bartay waa qof xaakim ah waa qof xukunkii iyo axkaamtii iyo fiqigii iyo diinkii yaqaana asagoo xaalkiisaaya buu su-aal ka jawaabay wuu khaldamay ajir buu laa siinaya subxaana wa tacaala laakiin caqliga haddaan fiiriyaa tan saas waayo xataa haddii sidii loogu talagalay aad u asiibto dembiilaad tahay lagaa yeeli maayo can caaishata radi allahu canha ana anabiya sal alla calah wasalam qaala wuxuu dhaha nebiga alxummaa qandhadu min fayxi jahanama waa jahanama neefteeda waaye lahabka iyo waxa ka soo baxaa ee faabriduuha isaga qaboojiya bilmaa'i biyo muttafaqun calayhi qandhadu markay aad kaaga badato biyo qabowbaa inta mare la gashtaa madaxa la saartaa insha allah waad ku caafimaadaysaa ilahay idinkii wa canhaa radia allahu canha can ilnabiyi qaal man maata qofkii dhinta wa calayhi soomu sooma lagu leeyahay saama canhu waliyuhu weligiisaa ka soomaaya qofka weligiisa xigtadiisaa ka soomaya muttafaqun calayhi waalmukhtaaru sida la doortay jawaasu sawmi soonka inuu bannaan yahay caman maata qofkii dhinta laga soomo wa calayhi soomo sooma lagu leeyahay lihaada alxadiid baa tilmaamaya waalmuraadu bilweliyi weliga la sheegaayo alqariibu waarifan waa mid u dhow xagga dhaxalka kaana ha ahaado aw aw hayra waarifin ama midaan wax dhexlaynin weliga qofka dhaxalkiisa lehna ha noqdo ama yuusan noqon waa isku mid wa can cawf ibni maalik ibnu tufayl ana caaishata radi allaahu canha xuditat waxaa loo sheegay ana cabdullahi bnu subayr radi allaahu canhuma ilaahay haka raadi noqdee qaala inuu yidhi fii baycin beec aw cataa'in ama siismo acdathu ay siisay caaisha ama ay bixisay radia allahu tacaala canha ayuu wax ka sheegay xadiidka cafi ibni maalik baa warinaya ibnu tufayl caaisha ilaahay haka raadi noqdee ayaa cabdullaahi bnu zubayr wiil ay habaryar u tahay waaya cabdullahi bnu subayr ayaa wax ka sheegay lacag bay bixisay ama beec bay gashay wax uunbuu ku sheegay ama intay sadaqo bixisay yuu yidhi waa gabar gacan saas ahoo macnaa waxbuu ka sheegay waaye wallaahi bay tiri ayaduna wallaahi latantahiyanna wallaahi buu yidhi dheh waa wixii uu ka sheegayey latantahiyanna way kahari oo ka hari caaisha waxaan ay ku socoto aw la axjusanna calayha ama waan ka xajisayaa buu yidhi laaxjusanna calayha wuxuu ula jeedaa waan mancinayaa tasarufka maalka ay wado waayo qofka safiiha ah sidiisaba waa in aan waxba la siinin caaisha marka ummi almu'miniin wuxuu ku tilmaamaa sadaqadii badnayd ay bixinayso iyo dadka ay wax siinayso inay wax ku ciyaarayso xoolaha laga xabisaya buu yidhi haddii kale way joojin doontaa qaalad waxay tiri ahuwa qaala haada ma asaasaa yidhi asmaasaa yidhi bay tiri qaalad ahuwa qaala haada saas muu dhahay qaaluu nacam ha qaalad waxay tihi huwa lilaahi calaya waxaa korkayga ballan ku ah nadarun inaan ku nadray allaa ukallima ibnu zubayr abadan weligay la hadli maayo dhibaato weligay la hadli maayo buu yidhi ayay tiri wiilka ibnu zubayr ah laa ukallimu ibna zubayr abadan fastashfaca ibnu zubayr ergo ayuu ergo ayuu ka eh, macnaha ergu u dirsaday waay fastashfaca ibnu zubayr ilayha xaggeeda xiina waktigii daalat ilhijratu hijradu ay ku dheeraatay ayadana waxay ula jeedaa wax ergaan ka aqbalaya ma laha Eh, la hadli maayay tiri markii hore fastashfaca ibnu zubayr shafeecu weydiistay erguu u dirsaday ibnu zubayr ilayha caasho xiina taalat ilhijratu markii hijradii ku dheeraatay waa colkii ay ka qaaday faqaalad waxay tiri laa wallaahi laa ushaficu fiihi abadan weligay ergaga aqbali maayo kaasaa ma kaasaa dumarku inta badan ma iloobaan xumaanta la gaarsiiyo kaasaa bay ku jirtaan waxay tiri maba ka aqbalayaba ergo ninka noocaas ah weligay walaa ataxanafu mana jebinaayo ilaa nadarii nadarkayga nadarkii aan galayna ma furaayo bay tiri oo macnaha waxaan ka cabsanayaa nadarkii aan galay inaan markaa ku dembaabo marka nadarkaygana ka bixi maayo falammaa qaala markuu ku dheeraaday daalika carintaa calaa ibni zubayr kallama wuxuu la hadlay almiswaari ibnu makhrama kow dheh wa cabdiraxmaan ibnu alswad ibni cabdiyaquud laba dheh wa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi anshudukumaa ila allaah allan idinku dhaariyaye lamaa adqaltumaanii calaa caaisha radia allaahu canha maad ii geysaan ii hooyiya buu yidhi caaisha hadalkii aan tiribay ka xanaaqsan tahaye maad ii hooyisaan ood ii gelisaan buu yidhi fa innahaa ayadu laa yaxilu lahaa xalaal uma aha an tandira inay ku nadarto qatiicatii gosmadayda waay habreertiis waaye qaraabay yihiin inay ani igeysa nadar ma u soconaya caaishee fa aqbala bihi way soo qaabileen almiswaru iyo wa cabdiraxmaan xata ista'danaa calaa caaisha gabadhaan sidii loo geli doona fiiriya caaishasay u galeen wiilashaan fiiriya oo iga raayeen waxaa la soo waday cabdillahi bni zubayr kowdhe wiilkii baa soo raacay cabdiraxmaan iyo miswar ninkii ahaa waa la soo baxay xata ista'danaa calaa caaisha caaisha albaabka loo soo garaacay caaishay istidaan ka qaateen fa qaalaa waxay dhaheen assalaamu calayki waraxmat ullaahi wabarakaatuhu anadkhulu waa la salaamay markii hore ma soo galnaa ayaa la yidhi anadkhulu qaalad caaisha waxay tiri wadkhuluu soo gala qaaluu waxay dhaheen kullunaa dhammaanteena ma soo wada galnaa intaan nahayba idima og inuu la socda cabdullah bni zubayr waa maya ma soo galnaa dhammaanteen sidii baa markaa la yidhi qaalad waxay tiri nacam udkhuluu kullukum dhammaantiin soo gala walaa taclam mana oga anna macahumaa inuu la socdo ibnu zubayr oo ay col ahaayeen falammaa dakhaluu markay usoo galeen dakhala ibnu zubayr wuxuu u galay caaisha alxijaaba xijaabkii xijaab baa u dhexeeyey ayagoo bannaanka iska fadhiisteen dhanka xijaabka dhinaca ibnu zubayr caaisha maxram bay u tahay waa habaryartii xijaabkuu usii dusay asaga dakhla ibnu zubayr alxijaaba factanaqa caaisha radia allahu tacaala canha wuu qoorqooreeyey macnaa wuu iska dhudhunkaday watafiqa wuxuu guda galay yunaashiduhaa inuu dhaariyo wayabkii uu oynaayo saasaa la aqoon jiray col waxaa naqaanaa sagaal dacaad lagu dhala maanta waxaad xumaysay waxaad xumaysay markii la soo aroosayay hadda da-da tobnaad bay maraysaa ilaa hadda cal baa la yahay ama waa laba deris xaaladahaasaa jira canuggan wuu oynayaa wuxuu gudagelay inuu dhaariyo ilaahay ku dhaariyo watafiqa almiswar wuxuu gudagalay oo cabdiraxmaanna yunaashidaaniha inay dhaarinayaan war ilaahay ka baq war ilahay baan kugu dhaarinay saa samia caaishay ilaa kalimathu ilaa ay la hadashay oo waqabilad minhu ay ka aqbashay wayaquulaani ay ayaguna leeyihiin ina alnabiya sal alla alih wasalam naha wuu diiday camaa qad calimta saad og tahay caaishay min alhijrati colka in la kala noqdo walaa yaxilu xalaal uma aha limuslimin qof muslim ah buu dhahay nebiga an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka haajiro fowqa alaai layaalin saddex habeen wax ka badan falammaa akaruu markay badiyeen calaa caaisha caaisha min altadkirati xusuusinta markay ku badiyeen ay xadiisu akhrinayaan aayad ay u akhrinayaan wax kastay u sheegayaan iyo wataxriiji inay dembi tahay arrintan fafiqad waxay guda gashay tudakiruhumaa wa waxay guda gashay tafiqad tudakiruhumaa wa inay oynayso wa ay leedahay innii nadartu anigu waan nadray wاlnadru shadiid nadarkun waa adag la socotaan falam yazaala biha ma aysan ka zuulin xataa kalamat ibnu zubayr ilaa ibnu zubayr ay la hadashay waactaqad waxay xoraysay fii nadriha nadarkeeda daalika ee kaa ah arbaciina raqabatan afartan qoor bay xoraysay wa kaanad waxay ahayd tadkuru mid xusuusata nadraha nadarkeeda mid xusta dheh bacda daalika markaa kadib fatabkii way oyn jirtay marka ayadana mar allaala markay xusuusato way oon jirtay xataa tabulla ilaa uu qoyay dumuucuhaa ilinteedii khimaarahaa gambada ay wadatay khimaarka u xirnaa yaa ilinteedii qoyday rawahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey wacan cuqbat bni caamir ana rasuula allahi kharaja ilaa qatla uxudin uxud dadkii lagu dila buu nebigu soo aaday oo markaa u soo baxay fa sallaa calayhim wuu u duceeyey ama waa ku tukaday bacda amaani siniin siddeed sanno kadib kalmuwadici lilaxyaa'i waalamwaat wuxuu ula jeedaa rasuulka sugootin sidii dadka dhintay iyo kuwa noolba uu sogootinayo uma intaa ka bacdi talaca ila almimbari mimbarkii buu koray fa qaala wuxuu dhahay innii anigu bayna aydiikum hortiinna faradun ayaan u ahay ceelalyow farad waxaa la dhahaa darka marka loo wado xoolaha ninka ka sii hormaray u sii diyaariya farad waay waa idinka sii horeeyaa darkiinaan idiin diyaarinayaa wa aniguna shahiidun markhaati baan calaykum korkiinna ku ahay waina mawcidakum mawcidkiinii ballantiina aan is arkayna alxawd darkaan isku arkaynaa buu dhahay nebiga wa innii anigu la anduru waan fiirinayaa ilayhi xaggiisa min maqaamii haada meeshaan hadda aan taaganahay ayaan uga jeedaa alaa hooyaay wa innii anigu lastu miihi akhshaa calaykum mid korkiina idinkaga baqayo an tushrikuu inaad ilaahay u sharig yeeshaan walaakin akhshaa calaykum waxaan idinkaga cabsanayaa addunyaa adduunka an tanaafasuuha inaad u dartantaan waa sida maanta taala inaad adduun u tartantaan baan ka cabsi qabaa qaalad waxay tidhi fa kaanad waxay ahayd aakhir nadratin daymatii u dambaysay nadartuhaa aan fiiriyey ilaa rasuuli illahi sal alla calayh wasalam Eh, markii ugu dambaysay oo aan nebiga arkay ayay markaa ahayd muttafaqun calay wa fii riwaaya walaakin akhshaa calaykum waxaan idinkaga baqayaa addunya adduunka an tanaafasuu fiiha inaad u tartantaan oo wataqtatiluu aad ku dagaalantaan oo fatahliku aad ku halaagsantaan kamaa halaka say ugu halaagsameen ama loogu halaagay man kaana qablakum dadkii adinka idinka horeeyey qaala cuqba wuxuu yidhi fa kaana aakhira maa ra'aytu rasuul allah bay ahayd cala almimbar aan ku arkay maalintaa kadib nebi moxamed mimbarka ma ku arkin buu yidhi wa fii riwaaya qaala innii faratun lakum celalyow ayaan idiin ahay wa ana shahiidun calaykum korkiina markhaati ku ahay buu yidhi wa innii anigu wallaahi la anduru ilaa xawdii xawdkayga baan u jeedaa al'aana hadda oo innii anigu ucطiitu waxaa lay siiyey mafaatiixa khasaa'in alardi kaydadka arlada furiyaashooda oo dhan ow amase mafaatiixa alardi buu yidhi nebiga wa inii anigu wallaahi maa akhaafu calaykum korkiina ma idinkaga cabsanaayo an tushrikuu bacdii gadaashay inaadsan shariig yeeshaan walaakin akhaafu calaykum waxaan idinkaga cabsanayaa an tanafasuu fiiha inaad adduunka u tartantaan waalmuraadu biasalaati calaa qadla uxud adducaa'u lahum waa ducaa la yidhi la salaatu almacruufa salaada caanka caankaee macruufkaa loolama jeedo salaadii macruufka ahayd ma aha ee waa ducowa can abi zayd camr ibnu akhtab alansaari sallaa bina rasuulu ullah rasuulkaana dujiyey sal allah calayh wasalam alfajra salaadii subxeed wasacida almimbara mimbarkiibuu koray fakhaطabanaa wuu noo khudbeeyey xataa xadarat اduhr ilaa duhurka uu galay ayuu noo khudbaynaayey fanasla wuu soo degay fasallaa wuu tukaday uma sacida almimbar mimbarkiibuu koray xataa xadarat alcasru ilaa casrkii la gaaray haddana uma haddana nasala wuu soo degay fasallaa casrkii buu tukaday uma sacida almimbar buu ku laabtay xataa harabat ishamsu ilaa qoraxdii ay dhacday fa akhbaranaa wuxuu noo sheegay ma kaana wixii ahaaday io wamaa huwa kaa'inun wixii ahaan doonaa fa aclamunaa axfadunaa ka noogu cilmi badan fa aclamunaa axfadunaa waa midka noogu xifdin badnaa rawah muslim baa xadiidkaa wariyey wa canhu a can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tiri qaala alnabiyu nebigu wuxuu dhahay sal allah calayh wasalam man nadara qofkii ku nadra an yutiica allah inuu ilaahay ateeco falyutichu ha ateeco waman nadara qofkii ku nadra an yacsiya allah inuu ilaahay caasiyana falaa yacsihi yuusan caasinin rawaahu lbukhaariyun ayaa xadiidkaa wariyey wa ummi shariik radi allahu canha ana rasuula allahi amara lahaa biqatli اlawsaaqi ayuu nebiguna amray balse meesha ha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam